بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa manhaj الsaalikiin sheekh cabdiraxmaan الnaasir الsacdi raximah اllah gaar ahaan kitaabu zakaa waxaan soo qaadanay darsigii inoogu dambeeyey wuxuu ku saabsanaa ahmaanta yani zakadoodu waxay noqonayso qaala اlmualifu raximah اllah وأma curuud الtijaaraةi wahiya kul ma ucidda lilbayci والshiraaءi لأjli الribxi fainahu yuqawamu إida xaala اlxawlu biاlaxadi lilmasaakiin min dahabi aw fiضة wayajibu fiihi rubc cushur wuxuu sheekhu yihi وأma curuud tijaara yani waxaa loo yaqaano curuudu tijaarada waxaa loo yaqaano wahiya curuu tijaaradu kullu maa ucidda waa wax kastoo loo diyaari lilbayci waashiraac in markaa la iibiyo waxaan lagu soo bedelo liajli ribxi si markaasi looga helo faaiido si faaiido looga helo liajli ribxi fainahu yuqawamu waa la qiimaynayaa waxaa la qiimaynayaa idaa kaana idaa xaala alxawlu markuu xawlku soo wareegaa la qiimaynayaa waxaa lagu qiimaynayaa bilaxadi waxa u nasiib badan lilmasaakiini masaakiinta oo muxuu yahay min dahabin dahab ah aw fidata ama fid ah wayajibu fiihi waxaa waajibaya rubc cushur rubc cushur baa markaasi yani ka waajibaya halkan wuxuu ka warramayaa sheekhu waxaa loo yaqaano curuud tijaara curuud tijaara yani lafdiga alcuruud xagga luqada waa jamcu cardin biiskaani ra jamcu cardin waxaana la yidhaahdaa cada dahab walfida min alamwaal wixii ka soo haray dahabka iyo fidada oo xoolaha ah ayaa markaasi curuudda la yidhaahdaa jamcu cardin biiskaan ra wahuwa maa cada adahab walfida min alamwaal xaggaasi waa xagga luqada weeye xagga sharcigu waxaa loo yaqaano yani curuud tijaara sheekha inoo sheegay oo wuxuu inoogu sheegay kulu maa ucidda lilbayci waاshiraaء liأjli الribxi oo wixii markaasi loo diyaariyey beyc iyo shire yani markaasi si markaa wax looga faa'iido kaasaa la yidhaahdaa curuudu tijaara yani zekada laga bixinayo culimmadu waa isku khilaafsan yihiin ilaa laba qowl ayay markaa ka leeyihiin xoolo yani tijaarada qofku wuxuu ka ganacsanayo zake ma ka bixinaya mase kama bixinayo laba qowl ayay culimmadu isugu khilaafsan yihiin qowlka koowaad wuxuu odhanayaa curuud tijaara yani waa laga bixinayaa yani zakadii zakadii waa laga bixinayaa waxaana ku tegey yani jumhuurulculamaa baa ku tegey in zake laga bixinayo curuudu tijaara yani qofku waxaanu ka ganacsanaya waxay doonaan ha ahaadaan waxay doonaan ha ahaadaan wax kastoo laga ganacsado yani markaasi oo qofku ugu talagalay beec iyo shiro inuu sii iibiyo wax ku soo iibiyo sidaa yani qaab noocaasa ganacsiga waa la garanayaa yani zaka ka waajibaysa waana qowlka jumhuur culamaa siay ku tageen weeye qaarkood waxaa laga soo naqliyey ijmac bayba soo naqliyeenba qaarkood waxay dhn waaba lagu ijmaacsan yahay in markaasi zake laga qaadayo waxayna u deliishadeen in zake laga qaadayo curuudu tijaaraha adilada caamka ah uu ka mid yahay qowluhu tacala ya ayuha aladiina aamanuu anfiquu min ayibaati ma kasabtum yani waxa aad kasbateen oo shaqaysateen imaam bukhaari kitaabkiisa saxiixa ah wuxuu baabaystay baabu sadaqati اlkasbi wاtijaara yani zakadii laga bixinayey waxa la kasbado oo qof markaa uu soo shaqaysto inuu zake ka bixinayo axaadiidta loo deliishanayo curuud tijaara in zake laga bixinayo waxaa ka mid ah xadiikii yani xadiiu mucaad nabigu sal اllah alay slam markuu u diray yeman waxaa ka mid ahaa hadaladii nebigu ku yidhi alayh salaatu salaam aclimhum ana allah iftarada calayhim sadaqatan min amwaalihim waxaad u sheegtaa sadaqo ilahay inuu ku waajibiyey sadaqo yani xoolahooda marka sadaqa min amwaalihim waxaa soo gudagelaya xoolihii o dhan min amwaalihim xoolihii o dhan baa soo gudagelaya waxay doonaan ha ahaadaane ama tijaaro ha noqote ama wax kale ha noqotee in laga qaadayo zako ayuu markaa nebigu u sheegay sal allahu aleh wasalam xadiikaasna markaasi yani waa laga qaadanaya axaadiis kaloo kuso arorta waa jira laakiin yani waa axaadiis daciifa ah weeyaan kadalika waxay u deliishadeen culamada xadiidkii inama alacmaalu biniyaat inama alacmaalu binniyaat ayay u deliishadeen oo waxay oga deliishanayaan yani qofku hadduu mar niyeystay xoolahan inuu tijaaro ku sameeyo oo niyadda sidaa ay ahayd yani zaka lagu yeelanaya qofkii zaka lagu yeelanaya kadalika xadiidkii eh, nebigu sal allahu alay wasalam markuu diray raggii zakada soo qaadayey dhowr nin baa laga soo laga soo cabasho ka timid khaalid baa ka mid ahaa nebigu wuxuu yidhi sal اllahu alay aslam waama khaalid fainakum tadlimuuna khaalidan khaalid waa dulminaysaan idinku maxaa yeele qad اxtabasa adrucahu wactaadahu fii sabiili اllah wixii uu hayeeyey isagu yani markaasi wuu waqaf buu ka dhigay marka halkaasi waxaa laga fahmayaa yani inay ayagu u malaynayeen in markaasi zake laga qaadayo fakaannahum danuu annaha litijaara alaabtan uu hayo khaalid inay tahay tijaaro inuu u diyaarsaday bay u malaynayeen saasay zakada u weydiiyeen halkaa marka waxaa laga fahmayaa in markaasi tijaaradii zake laga qaadayo aahaar fara badanoo asxaabta laga wariyey yani markaasi ayada lafteeda waa loo deliishanayaa ibnu cumar oo kale aar yani ka asaxay imaamu shaafici uu soo wariyey iyo cabdirazaq asancaani laysa fi lcuruudi zakaatu ila ma kana litijaara yani curuuddu yani zako laga qaadi mayo ilaa wixii tijaara ah mooyaane kadalika cumar ibn cabdilcaziiz alkhaliifaة الraashida yani ninkii la odhan jiray zurayq ayaa wuxuu u diray wuxuu yidhi undur maa mara bika min almuslimiin fakhud mima dahara min amwaalihim mima yudiiruuna min atijaaraat min kuli arbaciina dinaaran dinaaran yani waxaad eegtaa buu yidhi muslimiinta ku soo maraya amwaashooda marka ay markaasi tijaarada ah oo ay ka ganacsanayaan waxaad ka qaaddaa min kuli arbaciina dinaaran dinaaran ka qaad kadalika waxaa loo deliishaday in n laga qaadayo e, e, curuudu tijaara zake in laga qaadayo qiyaaska loo deliishaday qiyaaska ayaa loo deliishaday oo sida ashyaada kaleba lacagaha iyo xoolaha iyo markaa zuruucdaba zake looga qaadayo kadalika curuudu tijaarana waa maal la doonaya inuu kordho oo ziyaado oo bato marka maadaama kuwa uu shabahayo qiyaasan calaa haaulaa kuwaas iyadoo looga qiyaasanayo zakadii waa laga qaadayaa marka yani eh, adiladaasoo dhan waxaa loo deliishanayaa aahaarta iyo adiladan soo sheegnay in markaa curuudu tijaara zake laga qaadayo ayaa loo deliishanayaa qaarkood ijmac bay ku soo naqliyeen laakiin ijmaacaas xoogaa nadar baa ku sugan ibn mundir sheekha la yidhaahdo kadalika yani abu cubayd iyo jamaaco kale waxay ku soo naqliyeen ijmac laakiin ijmaacaasi yani nadar baa ku sugan kaasi waa qowlka koowaad weeye oo markaa zakadii in laga qaadayo curuudu tijaara qowlka labaad waxaa weeyaan wax zaka laga qaadi mayo curuudu tijaara wax zaka laga qaadi mayo qowlkaasi culimmada ku tagtay awalan waa madhab aahiriya nimanka daahiriyada la yidhaahdo oo ibnu xasmi iyo daawuud daahiri ay hogaaminayaan madhabkoodu waxaa weeye inaan wax zaka laga qaadin waxaa kaloo madhabkoodaa maray sheekh loo yaqaano shawkani maxamed ibnu cali ashawkani oo yemaniga ah madhabkaasuu maray kadalika sheekh maxamed sadiq eh, xasan khan kadalika sheekh albani wuxuu qabaa inaan wax zaka laga qaadayn curuudu tijaara adilada deliishadeen waxaa ka mid ah xadiidka imaam albukhaari muslim ay wariyeen laysa calaa muslimin fii cabdihi walaa farasihi sadaqa yacnii qofka muslimkaa addoonkiisa iyo faraskiisa wax sadaqaa ama wax zakaa laga qaadi mayo xadiidkaasi way deliishadeen ayib oo waxay yidhahdeen daahirku wuxuu tusinayaa in markaas tijaaradii yani ashyaadaasi yani faraskii iyo hadduu qofku xataa ka ganacsanayo fardihii ama tijaaro ha ahaadaan ama yaysan ahaanin inaan zake laga qaadayn baa markaasi laga qaadanaya daahirkaas waxay kaloo deliishadeen waxay yidhahdeen qofka muslimka maalkiisu yani asal ahaan yani waa xaaraam in markaas dadka xoolahooda asalku waxa weeyaan inay xaaraam yihiin aysan bannaanayn qof xoolihiisa ina iska qaato ilaa bidaliil in loo helo mooyaane daliilna looma hayo mar haddaan daliil loo haynin asalkii baa lagu sugnaanaya xurmada ahaa waxba laga qaadi mayo marka adilo kalena way deliishadeen oo ay ka mid tahay yaa macshar atujaar ina baycakum haada yakhliطuhu laqwun waxilfun waxaliifun fashuubuuhu bالصadقة aw bishayin min الصadقة xadiidkaas oo markaasi imaam axmed soo saaray oo xadiis saxiixa ah yani ibnu xasmi aلظaahiri wuxuu leeyahay xadiisku wuxuu tilmaamaya nebigu wuxuu yidhi nimanka ganacsada ayuu la hadlayaa beyciinna iyo iibkiinna waxaa ku dhex darma oo soo dhex gala laqwi hadal xun iyo dhaar baa soo dhex gasha ee waxaad ku baraxdaan ood ku yani ku dartaan beeciina yani sadaqo iyo zako ama wax ka mida sadaqada ibnu xasmi aلظaahiri wuxuu yidhi fahadihi sadaqaة mafruudaة غayru maxduuda waa sadaqo farada laakiin aan la xadidinoo yani aan loo yeelin yani qadar mucayan ah laakiin qofku wuxuu bixin karaa asagu wuxuu bixina yani waxa u bannaan inuu bixiyo wixii naftiisu ay raalli ku tahay waxa laazim ku ah yani ma ahan almuhim yani ashyaadaas yani adiladaas ayay markaa u daliishadeen laakiin culimmadu yani sida kale ayay u badan yihiin saan soo sheegna waa madhabu jumhuur ahli cilmi bal qaarkood yani ijmac bay xikaayoodeen Eh, in markaasi laga qaadayo yani nusuustuna yani waa u badan tahay marka masaladaasu sheekhu marka inoo sheegaya oo ku saabsan yani tijaarada yani zakada laga qaadayo sheekhu wuxuu yidhi waama curuudu tijaarati wahiya curuudu tijaara kulu maa ucidda wax kastoo loo diyaariyey wey lilbayci in beec iyo washira in la iibiyo lasoo iibiyo liajli ribxi si wax looga faa'iido yani kaasaa la yidhahdaa curuudu tijaara fainahu yuqawamu waa la qiimaynayaa fainahu yuqawamu shaygaa la soo sheegay madkuurka waa la qiimaynayaa goorma idaa xaala alxawlu sanadku markuu soo wareego ayaa la qiimaynayaa waxaa lagu qiimaynayaa bilaxadi lilmasaakiin masaakiinta waxa u faaiid badan ka u faa'iida badan oo ah min dahabin aw fida dahab ama fida lagu qiimaynayaa ayib yani waxaa lagu yani qofkan xoolahan uu haysto meheradan uu haysto ayuu alaabta markaasi qiimaha ay joogaan qiimihii ku soo iibiyey maaha qiimaha markan uu asagu siinayo ayuu ku qiimaynayaa shay kastaba qiimahaasaa marka la eegaya inta uu gaaro inta ula ekaadaa la eegayaa haddii uu gaaro yani dahab baa lagu qiimayni ama fidaa lagu qiimaynaya hadba midka yani u faa'iida badan dadka masaakiinta ah marka la qiimeeyo haddii uu gaaro qadarkii dahabka uu ku sakagoyn jirayoo sideed boqol iyo ontosiddeetan eh, eh, iyo shan garaam haddii markii la qiimeeyo dukaanka alaabta taal haddii uu la ekaado siddeetan iyo shan garaam dahaba wax gooya hadduu noqdo qiimihii zaka markaa lagu yeelanaya ama haddii fido lagu qiimeeyo shan boqol sagaashan iyo shan garaam oo fido ah qiimaheeda hadduu dukaankii wixii ka soo baxay yacni uu noqdo yani markaasi zaka laga qaadaya waxaa laga qaadaya rubucushur baa laga qaadaya rubucushur afartan baa loo qaybinaya waxaas arbiciin baa loo qaybinaya afar toban lagu dhuftay waa afartan afartankaasaa loo qaybinayaa wixii soo baxa ayuu markaas siinaya masaakiinta markaa u dhiibaya marka fainahu yuqawamu waa la qiimaynaya idaa xaala alxawlu xawlku markuu soo wareego bilaxadi lilmasaakiini kan masaakiinta u dheef badan markii dahabka lagu qiimeeyo haddii wax badan soo baxayaan dahab baa lagu qiimaynaya oo fidadu ay yaraanayso haddii fido lagu qiimeeyo haddii xoolaha soo baxay hadday badnaanayaan oo dahabku ay ku yar yihiinna fidaa lagu qiimaynayaa hadba waxaa la eegayaa masaakiinta maxaa u nasiib badan baa la eegayaa ayib marka dahab ama fido wayajibu fiihi waxaa waajibaya rubcushur yani rubcushur baa markaa ka waajibaya ayib waman kaana lahu daynun qofkay u sugnaatay dayn wa maalun maal uu u sugnaaday maalkaasoo laa yarjuu wujuudahu yani uusan rajaynayn helitaankiisa kaladii calaa mumaatirin waa daynkii lagu lahaa qof dadka meerimeerinaya aw mucsirin midaan waxba haysan daynkii lagu lahaa weeye laa wafaaa lahu mucsirkaasoo laa wafaaa lahu wuxuu ku oofiye aan haysan falaa zakaata fiihi wax zaka ah lagu yeelan mayo wailaa fa fiihi zakaatu markaa zakaa lagu yeelanaya halkan wuxuu ka hadlayaa sheekhu yani masalada ay culimmadu yidhaahdaan zakaat duyuun duyuunta iyo daymaha zakadooda oo qofkii daynna wuu yeelan karaa daynna waa lagu yeelan karaa marse hadday tahay qofkii markii xawlku uu soo wareego taajirka ahaa haddii dayman ay ka maqan yihiin daymana lagu leeyahay seebuu markaa xoolihii oga zakaynayaa sheekhu marka wuxuu inoo sheegayaa hadduu asagu zake cid ku leeyahay cid buu zake ku leeyahay labaa loo kala qaadayaa ciddaa zakada uu ku leeyahay in uu yahay yani xoolo markaas cidda uu ku leeyahay uu ka heli karo oo hadduu yahay hebelo xoolihii aan kugu lahaa isii uu siin karo xaalku noocaaso kale hadduu yahay maalkaasi wuxuu ka dhigan yahay maal asaga uu haystoo kale ayuu ka dhigan yahay yani ninkan xoolaha uu ku leeyahay waa nin xoolo haysta hadduu yihahdo xoolihii aan kugulahaa isii wuu siin karaa fii ayi waqtin soo waadix maaha markaasoo kale yani xoolaha ninkaas uu ku leeyahay zakadii asagaa ka bixinaya maca kuwaasuu ku daraya akadii yani wixi o dhan uu ka bixinaya ayib haddii laakiin leanna wuxuu awoodi karaa intuu ka soo qaato inuu markaa zakadii bixiyo wuu awoodi karaa ninkana waa u ogolyahay ooma diidana waana nin awoodi kara inuu bixiyo taas waa xaalad xaalad labaad waxaa weeye qofkan xoolaha uu ku leeyahay waa nin mumaail ah waa nin meermeerinaya xooli wuu hayaa ninkani laakiin waa nin aan doonayn zakadii inuu bixiyo xoolihii inuu bixiyaba ninkan xoolaha lagu leeyahay xoolo wuu haystaa laakiin qofkan daynta kule inuu siiyo ma doonayo wuu ballaminayaa wakti hebel iyo imow waa u jaraya yani ma siinayo wahaakada mumaail baa la yidhaahdaa mumaail ayib ama qofka zakada xoolaha uu ku leeyahay waa qof faqiir waxba aan haysan ma diidana inuu bixiyana waa doonayaa laakiin markaa xoolihii ma hayo maxaa la samaynayaa qofkaasi xoolaha ka maqan akadii yani qofkaas xoolaha ka maqan sakadii xoolahaas lagu yeelan mayo leanna waxay ka dhigan xoolaha inuusan ahayn bay ka dhigantah gacan kuma haya isagu nin mumaail ah oo meermeerinaya xoolihii gacanta ku haya ama ninaan waxbaba hayn baa gacanta ku haya maba hayaba marka mulkigiisa kaanahu inaysan mulkigiisa ku jirin oo kale ayaa laga soo qaadayaa walow xoolaha haba bataane qofkan akada le markaasi qofkan xoolaha leh oo maaliga ah yani akadii ku waajibi mayso akadii markaasi ku waajibi mayso eh, ibnu taymiya raximah ullah eh, wuxuu odhanayaa isagoo markaa masalada tilmaamaya eh, hadda aan sheegayno akada daynta yani qofku hadduu yani dayn ay ka maqan tahay culamada qaar waxay leeyihiin markii zakadaas dayntaas uu qofkaasi helo oo ka soo qaato qofka uu ku lahaa walow toban sanoo ha ka maqnaadaan xoolahaasi markaas uu gacanta ku dhigo ayuu wax alla wixii sanawaadoo tegey ka bixinayaa wax alla wixii sanawaadoo tegey hadduu labaatan sana daynta ay ka maqnayd labaatankii sana wuxuu bixinayaa marka gacanta uu ku dhigo xoolahaas sidaasi yanii waxaa maraya yani asxaabta qaybo ka mid ah sida cali bn abi aalib ibn cabaas ayaa sidaa ku tegey oo waxay dhahen yusakiihi idaa qabidahu limaa madaa min asiniin wax alla wixii tegey markaasuu bixinaya madaahibta qaar ka midana sida madhab imaam maalik yani wuxuu odhanayaa xoolaha marka uu helo hal sanoo ka mida ayuu bixinayaa zakadii labaatan sano ayay xoolaha ka maqnaayeen hal sanoo ka mida ayuu zakadii bixinayaa sidaa waxaa odhanaya imaamu maalik raximah ullah imaam abi xaniifa isagu wuxuu odhanayaa sanawaadkii lagu lahaa sanawaadkii ay xoolaha ka maqnaayeen wax zaka ah ka bixin mayo wax zake oo lagu yeelanayo may jirto aqwaashaasi kadib ibnu taymiya wuxuu yidhi wa aqrabu laqwaali aqwaashaasi midka xaq ugu dhowaanshaha badan waxaa weeye qowlu man laa yuujibu fiihi shayan bixaalin qowlka odhanaya waxba lagu yeelan mayo qofkaas markuu xoolihii soo qaato ayib xataa yaxuula alxawl xilligaa uu soo qaato waxba ku waajibi mayaane markuu sanad soo wareego markaa unbuu bixinaya zakadii hal zako oo yani sanadkaa markaa u soo wareegay ah qowlkaas aqrab اaqwaal ah aw yuujibu fiihi zakaata waaxida eh, cinda alqabdi ama qowlka odhanaya yani hal sano waa qowlka imaam maalik weeyaane xoolihii muddada dheer ka maqnaa markuu helo hal sanuu ka bixinayaa labadaa qowl ayaa markaas la odhan karaa waa aqrab اlaqwaal in la yidhahdo waxba ka bixin maye markuu asagoo gacanta ku dhigo sanadka ugu horreeya o u soo wareega ayuu ka bilaabayaa maadaama muddo dheer ay ka maqnayd marka gacanta uu ku dhigo hal sanuu ka bixinayaa markaa wixii ka dambeeyana asagay dee markaa sakadu ku waajibaysaa lanna asagaa maalka gacanta ku haya marka labada qowl ayaa la odhan karaa waa aqrabu اlaqwaal caaisha radia allahu canha waxay tidhi laysa fi dayni zakaatu xataa yaqbidah yani akada kn daynta kaa maqan wax zakaa ah lagu yeelan mayo ilaa qofka uu gacanta asagu kaga dhigayo oo xoolihii gacanta u soo gelayaan marka madaahibtaas ayay markaa culamadu isugu khilaafsan yihin ibnu taymiyana saasuu ku sheegay aqrab اlaqwaal inuu yahay ayib qofkii haddii asagii wax dayn lagu leeyahay ka war xoolo wuu haystaa daynna waa lagu leeyahay tii hore waxay ahayd asagay dayn ka maqanta hadda laakiin waa cagsigo asagii baa dayn lagu leeyahay xoolona wuu haystaa wakhtigii zakadana waa la gaaray arrinku sidee noqonayaa waxay culimmadu leeyihiin yani wuxuu eegayaa daynta lagu leeyahay iyo xoolaha uu haysto haddii nisaabkii ay ka nuqsaaminayaan nisaabkii ay ku waajibay sekadu haddii dayntan ay nuqsaaminayso waxa seka markaa ku waajibi mayso uu bixinayaa waxa soo haruu eegayaa waxa soo haray haddii nisaab nisaabka hadduu gaaro sekadii wuu ka bixinayaa laakiin haddii nisaabkii uusan gaarin wax seka ka bixin mayo soo waadix maaha marka dayntaasi way nuqsaaminaysaa laakiin dayn baa lagu leeyahay xoolana wuu haystaa markuu dayntaa bixiyo nisaabka isma dhimayo ekadii marka waa lagu yeelanaya oo ekadii markaa wuu bixinaya marka mar kasta waxaa la eegayaa daynta lagu leeyahay iyo zekadu inta isu yihiin baa la eegayaa nisaabkii haddii ay hoos oga dhacayso marka daynta la bixiyo waxba lagu yeelan mayo walow marka horeba xoolisu yani ha badnaadaane laakiin haddii marka uu bixiyo dayntan yani zekadii nisaabka ay gaarayso xoolihii nisaab ay gaarayaan zekadii markaas wuu bixinayaa marka daynta qofka marka lagu yeesho iyo marka uu yeeshaba arun saasuu noqonayaa wuxuu sheekhu yidhi waman kaana lahu daynun qofka dayn leh dayn ay u sugnaatay cid kaluu ku leeyahay iyo wa maalun maalkaasoo laa yarjuu wujuudahu uusan rajaynayn inuu helo wadaalika dayni oo kale weeye daynkii alkaa'ini cala almumaaili qofkii mumaailka ahaa oo qofka meerimeerinayey lagu lahaa aw mucsirin ama daynkii lagu lahaa weeye qofkii mucsirka ahaayo waxba aan haysan ayib laa wafaaa lahu mucsirkaasoo wuxuu isaga bixiyo dayntii aan haysan falaa zakaata fiihi wax zakaa markaas lagu yeelan mayo wailaa haddii markaasi qofka zakada uu ku leeyahay uu yahay qof xoolo haysta oo awoodi kara xoolihii inuu bixiyo mumaadilla uusan fa fiihi zakaatu markaa zakadii waa lagu yeelan oo markaa wuu bixinayaa ayb wayajib اlإkhraaju waxaa waajiba ikhraaj in la bixiyo min wasaط اlmaal maalka kiisa dhexdhexaadka in la bixiyo ayaa waajib ah walaa yujziءu min aladwani yani kii ugu hooseeyey ma gudayo walaa yalzamu alkhiyaaru khiyaarna ma laazimayo yani xoolaha kuwooda wan wanaagsan inuu bixiyana ma laazimayo ilaa an yashaaa rabbuhu ninka xoolaha leh asagu inuu doono mooyaane halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa yani xoolaha zakada la bixinayo nooca la bixinayo waa noocee eh. ila xoolii waa fara badan waxay isugu jiraan kuwa wan wanaagsan kuwa dhexdhexaad ah kuwa lita isugu jiraan kuwee la bixinaya zakadii dadka xoolihii way jecel yihiin waa in loo cayimaa haddii aan loo cayimin qof kastaba kuwa liitu iska bixinayaa tii buu sheekhu inoo sheegayaa oo wuxuu leeyahay waxaa la bixinayaa kuwa wasadka ah dhexdhexaadka la bixinayaa kuwa ugu liitana la bixin mayo oo ma gudayo kuwa ugu fiicanna yani ma laazimayo ee kuwa dhexdhexaadka ah waxaana tusinaya labaduba yani markaas kuwa ugu liita inaan la bixinaynin yani horuu sheekhu inoogu soo sheegay walaa yukhraju fi sadaqati harimatun xadiidkii walaa yukhraju fi sadaqati harimatun walaa daatu cawaar la bixin mayo zakadii midii weynaatay la bixin mayo kadalika midii neefkii ceebaysnana la bixin mayo labadaa midna la bixin mayo taas waa midda ku saabsan inaan la bixinaynin kuwa ugu liita kuwa ugu wanaagsan inaan la bixinaynin waxaa tusinaya xadiidkii mucaad nebigu wuxuu ku yidhi sal allahu alay wasalam faiyaaka wa karaa'ima amwaalihim waxaan kaaga digayaa waxaan u kala digayaa adiga iyo xoolahooda kuwooda ugu wan wanaagsan ha ka qaadin yani kuwa ugu wan wanaagsan yani neefka islahaayeen suuqa hadda gee sayladda gee oo soo iibi iyo neefka ay maalayeen iyo kii a islahaayeen aad qalatid soo waadix maahan kuwa noocaasa haka qaadina ee kuwa dhexdhexaadkaa ah, kuwa liitana aan ahayn kuwa ugu wanaagsanna aan ahayn kuwaasaa marka laga qaadaya ilahna wuxuu yidhi walaa tayamamu alkhabiia minhu tunfiquuna walastum biaakhidiihi ilaa an tuqmiduu fiihi yani ha u qasdina midka liita midka liita ha u qasdina oo markaasi ka mid ah ashyaadii la bixinayey walastum biaakhidiihi shay adiguba aadan qaadateen haddii lagu siiyo dadka ha siin marka waxa weeyaan wasadkaasaa la bixinayaa wayajib ikhraaju ikhraaj baa waajibaya in la bixiyo min wasat ilmaali xoolaha kuwooda waska dhexdhexaadkaa ayaa markaa waajibaya walaa yujziu ma gudayo min aladwani kii ugu hooseeyey waa ismu tafdiil weeye kii ugu hooseeyey la bixin mayo ayib walaa yalzamu ma laazimayo alkhiyaaru kii ugu wanaagsanaana ma laazimayo oo la odhan mayo qofkii ilaa ilaa waa inaad bixisa nooca ugu wanaagsan neefka ugu wanaagsan la odhan mayo ilaa an yashaaa rabbuhu inuu doono rabbuhu ay saaxibuhu saaxibulmaal hadduu yidhahdo waxaan bixinayaa xoolahayga kuwa ugu wan wanaagsan marka waa laga aqbalaya soowaadix maaha ilah wuxuu qur-aanka inoogu sheegay lan tanaaluu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun yani biriga iyo samafalka ma gaaraysaan ilaa aad bixisaan yani xoolihiinna kuwa aad jeceshihiin soowaadix maaha marka abu alxa saxaabigii ansaariga ahaa rasuulka intuu u yimi markay aayadda soo degtay ayaa wuxuu yidhi rasuul allahu xoolahayga waxaan ugu jeclahay beertayda la yidhahda bayruuxa ayaan ugu jeclahay beertaasaan sadaqaystay buu yidhi beertaas waa iga sadaqo ayuu yidhi nabigu wuxuu ku yidhi sal allau alay slam aqaaribta iyo qaraabadaada ku sadaqayso halkaa marka waxaa laga qaadanayaa xoolaha ugu wanaagsan qofku inuu bixin karo hadduu asagu yani ay xaggiisa ka soo fusho inay bannaan tahay baa laga qaadanaya laanna qofku asagaa wanaagii ajar ku doonaya hadduu wax sii horumarsado yani wanaaggaas wuu helaya ayb laakiin lagu khasmayo lagu laazimayo wa fii xadiidi abi hurayrata marfuucan wa fi rikaazi اlkhumus waxaa ku sugnaa xadiikii imaam eh, bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen yani abi hurayra ay ka soo wariyeen eh, waxaa ku sugnaa wa fi rikaazi alkhumus rikaaskii buu ku sugan yahay alkhumusu khumus rikaasku muxuu yahay rikaasku yani waa min rakaza yani yani waa shayga dhulka ku qarsoon baa la yidhaha rikaaska waxaa dhul ku qarsoon almaalu almadfuun fi اlardi maalka dhulka ku yani qarsoon ayaa rikaas la yidhaahdaa xagga sharciga waxaa loo yaqaana xagga luqada waa kaas wey almaal اlmadfuunu fi اlardi ayaa rikaas ayaa la yidhaahdaa xagga sharciga waa almaalu اljaahiliyu اlmadfuun xilligii jaahiliga maalkii la aasay oo la qariyey kaasaa la yidhahdaa rikaas ayib rikaasku yani waa xoolihii dadkii hore ay intay meel ku aaseen ay isaga tageen oo qof xilli dambe yimid u helay kaasaa rikaas la yidhaahdaa marka maalkaasi qofku hadduu helo shan intuu u qaybiyo ayuu meel ka mida bixinayaa oo asagu xawl loo sharin mayo xawalaanu awl asaga loo sharin mayo annaga hore usoo sheegnay yani ashyaada aan xawlka loo sharin inuu usoo wareego waa soo marnay rikaaskaa ka mida marka rikaaska ayaa ka mida rikaaskaas yani maalintaa uu helo shan buu u qaybinayaa yani markaasi qayb meel ka miduu bixinaya xaggee lagu bixinaya culimada waa isu khilaafeen meesha lagu bixinayo qaar waxay leeyihiin yani waa fay waa fay oo kale meelihii fayga lagu bixin jiray yani ma afaaء allahu calى rasuulihi min ahli اlqurى falilaahi walirasuuli walidi اlqurba walyataama wاlmasaakin wabni الsabiil meelahaasa lagu bixinaya khumuskaasi qaarna waxay leeyn may waxaa lagu bixinayaa meelihii yani markaasi haniimada waaclamuu ana maa hanimtu min shayin faana lilahi khumusah walirasuuli walidilqurba ila aakhir aaya culamada qaar ka mida ah waxay leeyihiin maya yani waxaa ka ijtihaadaya ninka muslimiinta u talinaya ayaa markaasi meesha u arko inay maslaxaddu ku sugan tahay buu ku bixinaya isagaa loo dhiibaya qofkana markuu soo helo rikaaskaas yani shan meelood buu uqaybinaya meel ka mid a ah. ee wuxuu udhiibaya ninkii muslimiinta u telinaya wuxuu ohanaya xoolahanaan soo helaya khumuskii wakaas asagu marka meeshuu doono ha ku bixiyo soo waadix ma asagaa marka u eegaya meesha u maslaxa badan saasoo culamada qaarkoodna ay leeyihiin haddaba marka asagu yani aqsaam buu yeelanaya asaga laftiisu maalkaas la helay ay aqsaam yeelanaya mar kastaba ma noqonayo rikaas ma noqonayo markas xaalad kasta rikaas ma noqonayo rikaasku wuxuu noqonayaa yani markii yani la ogaado inuu yahay maal ay aaseen dadkii hore oo markaasi ay ka tageen waxaan lagu garan bay culimmadu yidhaahdeen calaamaadka ku yaal baa la eegayaa anna yani waxaa la sameeyaa oo ay samayn jireen yani amwaashay isticmaalayaan oo maalan yani inay ku sawiraan nimanka boqorradooda ah sawiradooda ama magacyahooda ama calaamaadka iyo shicaaraadka ay leeyihiin inay ku qoraan ashyaada noocaasa lagu ogaan karaa marka inuu yahay waxay aaseen gaaladii hore soomad maaha gaaladii hore inay aaseen waa lagu ogaanayaa calaamaadka la socda inuu maalan ku qoran yahay magacyadoodii nimankii boqoradooda ahaa magacyahoodii yani calaamad ayaga lagu yaqaanay sida maalan calaamadan oo kale calaamaddan yani saliibka iyo calaamaad la mid ah oo markaa lagu garanayo in markaasi calaamaadkooda ay yihiin nimankii boqoradooda ahaa magacyahoodii sawiradoodii wahaakada ayib eh, laakiin haddii laga waayo wax calaamad ah ama calaamadihii waxaa ku qoran muslimiinta lagu yaqaanay sida waxaa ku qoran nebi maxamed sal ly slam magaciisaa ku qoran ama khulafadii khulafaa raashidiin magacyahoodii baa ku qoran ama yani ashyaa kale oo tusinaya in ay markaa muslimiin xoolahani leeyihiin ayaa ku qoran xaalka noocaasa marka wuxuu noqonayaa luqata waxa la yidhaahdo rikaas ma noqonayo markaa xoola muslimiin buu noqday soo waadix maaha markaas ma noqonaya rikaas wuxuu noqonaya luqaduu noqonaya luqadaduna axkaam gaaray leedahay oo kitaab ulbuyuuc ayuu sheekhu yani ku keeni doonaa sawaadix maahan yani wixii baa la kala qaadayaa waxaan la helay baa la kala qaadayaa marka waxaa ka mid a ah axkaamta ay yeelanayso haddii markaa qofka uu maal helo yani marka inuu baafiyo ilaa sanad muddo sanad ah inuu baafiyo sawaadix maahan marka axkaam gaar ayuu markaa rikaas ayuu yeelanaya luqadadu ayay yeelanaysaa haddii marka yani laga helo calaamadihii muslimiinta lagu yaqaanay iyo magacyihii lagu yaqaanay iyo wa kaloo haddii wax kaloo lagu aqoonsado haddii laga helo ama daartii muslimiinta laga helo yani arrimahaasoo dhan markaa ma noqonaya rikaaza wuxuu noqonayaa yani wuxuu noqonayaa luqaduu noqonaya luqaduna axkaam gaaray leedahay way ka mid tahay markaasi qofku inuusan mulkinayn markiibe inay yani la baafinayo iyadoo marka ashyaada la helay ay kala duwan yihiin wa xadiidi abi hurayrata marfuucan waxaa ku sugnaa wa fi rikaazi اlkhumus wاlkhumusu khumuskii fi rikaazi buu ahaaday waa mubtadii khabar weeyaan alkhumus waa mubtada muahara weeye fi rikaasna khabarka soo hormaray weeye wafi rikaazi buu ku sugnaaday rikaaskii maalkii gaaladu ay aaseen oo la helay alkhumusu khumus shan meelood meel baa la bixinaya xaalkaas la helay markaas la helay baa la bixinaya muttafaqun calayhi xadiidka imam bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray baabu zakaati alfitri wuxuu baab u yahay zakadii lo odhan jiray zakaat lfitriga can ibni cumar radi allahu canhuma qaala farada rasuulu اllahi sal اllahu alيه wasalam rasuulku wuxuu waajibiyey zakaata alfitri saacan buu waajibiyey min tamrin ah ow saacan min shaciirin ama wuxuu waajibiyey saac shaciir ah wuxuu ku waajibiyey cala alcabdi addoonkii wاlxori qofkii xorta ahaa wadakari kii lab wاlunha iyo kii dhadig wاsagiiri kii yaraa iyo wlkabiiri kii weynaa min almuslimiin ah wa amara biha rasuulku wuxuu amray an tuaddaa in la bixiyo qabla khuruuji الnaasi yani qabla khuruuji الnaas dadku intaysa u bixin ila salaati salaada muttafaqu calayh halkan sheekhu wuxuu yani baabaystay baabu zakaati اlfitri yani fitrigu yani waxa weeyaan ismasdar oo min aftara ifطaar alfitru waa ismasdar weeye zakaat اlfitri marka waxa weeyaan yani waa zakadii loo nisbeeyey afurka loo nisbeeye weeye waa min idaafati shay ilaa sababihi waxay culamadu yidhaahdaan yani zakadan maxaa keensaday afurkaa keensaday marka zakaat اlfitri waa min idaafati shay ilaa sababihi wixii keensaday baa loo idaafeeyey marka afurkaas la afuro ramadaan laga afuray soonkii la soomayey ayay markaa ku waajibtay xagga sharciga waa sadaqatu can اlbadan waa sadaqo iyo zako laga bixin badanka laga bixinayo sadaqo laga bixinayo badanka xikmada loo jideeyey yani markaasi waxa weeyaan sida nebigu inoo sheegay sal اllahu alيه wasalam طucmaة lilmasaakiin wauhrata lisaa'im min allaqwi warafa xikmadda loo jideeyey waa labadaas weeye labada xadiisku inoo sheegay in qofkaasi dunuubtii iyo wixii ka dhacay intuu soomanaa in lagaga tahiro uhrata lisaa'im lawigii iyo rafadkii ilaa qofku intuu sooman yahay ka marnaan mayo qofkii inay wax ka dhacaan oo wax uu ku dhaco khalad ah khaladkii iyo xumaantii ka dhacday baa lagaga nadiifinaya waa uhura midda labaad ucmata limasaakiin masaakiintii baa markaas lagu quudinaya masaakiintii yani muslimiinta marka la siiyo yani dadka muslimiinta markay siiyaan zakadii zakatulfitrigii yani maalintaasi waxay ka maarmayaan dadka inay wax weydiistaan oy meelaha socdaan dadka wax weydiistaan ayay ka maarmayaan waxaa la doonaya maalintaas in la wada farxaa la doonayaa hanigii iyo faqiirkiiba in la wada farxo oo aradu ay noqoto farxaddu ay noqoto shaamil ayaa la doonaya marka sidaas yani xikmadda loo jiday yani saasay noqonaysaa xukumkeedu waa sida xadiisku inoo sheegay waa arad oo waajib weeye waa arad oo waajib waxayna ku waajibaysaa markaasi ciddii heli karta habeenka ciidda iyo maalinta ciidda wax uu cuno wax ka dheeraada qofkii haysta waajib bay ku noqonaysaa habeenka ciidda iyo maalinta ciidda wax uu cuno wax ka dheeraada qof kastaoo haysta markaasi way ku waajibaysaa inuu bixiyo yan zakaatulfirigii xadiisku marka wuxuu inoo sheegay yani waxaa la bixinaya waa saac yani saacu waa arbacatu amdaad afar mud weeye mudkuna waa qof gacmihiisu dhexdhexaad ay yihiin inuu hal mar saa u qaado labada gacmoodoo saa u buuxaa ayaa mud la yidhaahdaa qof gacmihiisu aysan aad u weynayn aadna u yaryarayn gacmihiisu dhexdhexaad ay yihiin hal mar oo saa u qaado gacmahu buuxaa ayaa mud la yidhaahdaa marka eh, haddii marka loo bedelo yani waxa hadda la helay oo ashyaadan maalan eh, wax lagu beegbeego waxay culimmadu yidhaahdeen waa laba kiilo iyo rubuc qaar ka badiyo ilaa laba kiilo saddex kiilo yarina way jiraan culimmada mucaasiriinta ah marka la kiileeyo yani saddex kiilo qaar gaarsiina way jiraan eh, laba kiilo iyo rubuc buu noqonayaa marka waxay culimadu isku yihahdaan laba kiilo iyo bar qofku inu iska bixiyo ayaa u fiican laba kiilo iyo bar hadduu qofku bixiyo yani yakfi insha allah ayib marka saacu haddii markaasi sida taqdiirka loo sheegay gacmaha lagu qadarana waa afar mud waa afar gacmood weeyo gacmuhu ay buuxbuuxaan haddii markaasi kiilo ahaan lagu qadarana saasuu noqonayaa waxaa la bixinayaa eh, timir baa la bixinayaa ama saac baa la bixinayaa shaciir ah saac timiraa la bixinaya ama saac shaciira ah. eh, waxaa laga bixinaya waajib ku tahay addoonkii iyo yani qofkii xorta ahaa eh, raggii iyo dumarkii ilmihii yaraa qofkii weynaa oo muslimiinta ah min almuslimiin waxaa laga fahmaya gaaladii ku waajibi mayso waayo ka asixi maysaba waa gaal gaalnimadaa u diidan soo waadix maaha wuxuu inoo sheegay wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ila anahum kafaruu bilahi وabirasuulih marka maadaama alle ku gaaloobeen kufrigaasa u diidan marka ka asixi waa inuu soo islaama baa shardigu yahay waana lagu ciqaabaya marka la cadaabayo waxyaala lagu cadaabaya waxaa ka mid ah sekadii inuu ka tegey ma salakakum fii saqr qaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nuطcimu miskiin wakuna nakhuudu maca alkhaa'idiin ayib waxaa la bixinayaa in la bixiyo intaan loo bixin yani dadku aysan aadin salaada ayaa la bixinaya can ibni cumar radi allahu canhuma qaala farada rasuulu اllahi sala اllahu alيه wasalam nebigu wuxuu waajibiyey zakaata alfitri ayuu waajibiyey saacan buu waajibiyey min tamrin aw saacan min shaciir yani saac heed ah cala alcabdi baa lagu waajibiyey walxuri yani ninkii qofka xorta ahaa wadakari kii iyo walunha tii dhadig dumarkii wasagiiri ilmihii yaraa iyo walkabiiri kii weynaa oo min almuslimiin ah wa amara biha wuxuu amray an tu'addaa in la bixiyo qabla khuruuji الnaasi dadku intaysan u bixin ila salaati salaada muttafaqun calayh wayajibu linafsihi qofku naftiisay ku waajibaysaa iyo waliman talzamhu eh, mu'natuhu cidda ay ku laazimayso mu'nadooda iyo nafaqadooda inuu nafaqeeyo ayb ida kaana faadilan yani hadduu yahay mid ka dheeraad ah waxa uu hayo can quuti yowmihi quudka maalintaas uu quudanayo iyo walaylati habeenkiisa waxaa waajibaya saacun saac oo min tamrin ah aw haciirin haciir ah aw aqiطin caano markaasi fadhiyo ah aw zabiibin zabiib ah aw burin bur ah wuxuu noo sheegayaa yani sheekhu inay ku waajibayso qof kastaba naftiisa inuu ka bixiyo naftiisa inuu ka bixiyo inay markaasi waajib ku tahay ayib waxay kaloo ku waajibaysaa ciddii markaasi uu nafaqayn jiray nebigu sal allahu alay wasalam yani xadiis imaam muslim uu wariyey abu hurayrana laga wariyey wuxuu nebigu inoo sheegay sal allahu alay wasalam laysa fi lcabdi sadaqat ila sadaqat alfitri yani addoonkii sadaqo yani lagu yeelan mayo ilaa sadaqatulfidriga mooyaane sadaqatulfidrigii yani markaas ciddii nafaqaynaysay baa ka bixinaysa marka ciddii lahayd addoonka ayaa ka bixinaysaa ee caruurtiisii iyo zawjadiisii yani yani wuu ka bixinayaa xadiid baa ku soo arooray yani tilmaamaya aduu zakaata alfitri caman tamuunuun zakada ka bixiya cidda markaas zakaatulfidriga ka bixiya ciddaa idinku aad masruuftaan oo wax siisaan sekada ka bixiya laakiin culamo badan xadiikaasi way daciifinayaan culamo badan xadiikaasi way daciifinayaan waxay lehan wa xadiis daciifa ah weeyaan ayb marka yani waxa weeyaan qofkii way ku waajibaysaa naftiisa iyo ciddii markaasi uu nafaqaynayey goormay ku waajibaysaa ida kaana faadilan can quuti yowmihi wa leylatihi waxa uu hayo waa haddii dheeraad uu ka ka badan yahay yani yoomkiisa maalinta ciidda iyo habeenka ciidda wax ka dheeraada hadduu hayo weeyaan waxaa ku waajibaya oo markaasi laga doonayo waxa weeyaan saac timir ah ama shaciir ah ama aqid ah aqidku caano la fadhiisiiyo weeyaan caano fadhiyo weeyaanoo markaasi loogu talagalay yani in la isticmaalo wallabanu yuطbaku uma yujafaf waa caano inta la kariyo markii la kariyo kadib ayaa markaasi la engejinaya caana marka adag ba fadhiyay noqonayaan carabaha yani way isticmaalaan marka caanahaas way aqadku zabiibkana waa la garanaya waa cinabka markuu yani adkaado ayaa zabiib ayuu noqdaa markuu yahay caadiga oo qoyan yahay cinab baa la yidhaahdaa markuu laakiin adkaado yani zabiib baa loo yaqaanaa wuxuu bixinayaa markaasi wuxuu bixinaya oo kale oo bannaan inuu bixiyo bur waxaa kaloo bannaan culamadu yidhaahdaan yani hadal baa ka dhiman shekh wuxuu yidhi wlafdalu fiiha alanfacu sax wey wlafdalu fiiha alanfacu intaa la soo sheegay midka fadliga badani alanfacu wey midka nafciga badan kan yani u nafciga badan yani fuqarada iyo masaakiinta ayaa la bixinaya oo xadiidka yani abi saciidin alkhudri radia allahu canhu wuxuu yidhi kuna nukhriju fii cahdi الnabiy fii cahdi rasuuli اllahi sal اله alay slam ywma alfitri saacan min طacaam وqاla abu سacيid radي الlahu canه وkana طacaamuna الشhaciiru والزabiibu والأqiطu والtamru waxaanu yani maalinta fitri waxaan bixin jirnay saac acaam ah acaamkayagu wuxuu ahaa oo annaga markaa acaam noo ahaa shaciirta iyo zabiibka iyo aqidka iyo tamarka waxaa kaloo bannaan marka yani in la bixiyo yani wixii markaasi beledkaasi quutulghaalib u ah waa bannaantahay in la bixiyo waa bannaan tahay in la bixiyo markaasi waa ku asaxaysaa sheekhu marka wuxuu yidhi walaa yaxilu taakhiiruha ma bannaana in laga dibdhigo can yowmi alciid maalinta ciidda in laga dibdhigo ma bannaana waqad faradahaa rasuulu اllahi sal اllahu alay wasalam rasuulku wuxuu u waajibiyey duhrata liلsaa'imi in markaa lagaga dahiro qofkii soomanaa min allagwi hadalxumadii iyo warafathi rafadkii ayib wa tucmata lilmasaakiin masaakiinta in lagu quudiyo man addaaha qofka guto oo bixiya qofka bixiya qabla salaati salaadda yani intaan la gelin ka hor fahiya zakaatu maqbuula yani waa zako la aqbalay weeye waman addaaha qofka bixiya bacda salaada kadibna fahiya sadaqaة min asadaqaat waa sadaqo ka mida ah sadaqaadka rawaahu abu daawuud wabnu maajah xadiidka waxaa wariyay abu daawuud iyo ibnu maajah baa wariyey halkaa inuu joogo wallahu aclam